الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومتى لاغت النجاسات المذكورة الماء فإن كان قلتين لم ينجس إلا إن غير طعمه أو لونه أو ريحه ويظهر بزوال التغير وإن كان أقل منها يتنجس بالملاقات وإن لم يتغير ويظهر ببلوغه قلتين sida ma waxaan ka soo hadalnay najaasooyinkii magacaabistoodii iyo sida ay wax ku najaaseeyaan sida ay wax ku najaaseeyaan najaasooyinkaasi iyo sida loo dahiro ayaan ka soo hadalnay marka hadda wuxuu yidhi najaasooyinkani oo la soo sheegay markay la kulmaan biyo najaasooyinkaas wax ka mid ah markay biyaha la kulmaan waad fiirinaysaa biyahaasi ma biyo yarbaa mase waa biyo badan biyo yar maxaa la yidhaahdaa qulatayn wixii ka yar biyo badanna maxaa la yidhaahdaa qulatayn wii qulatayn iyo wixii ka badan qulataynku wuxuu ka mid yahay biyaha badan ayuu ka mid yahay marka haddii biyahaas marka qulatayn ay yihiin oo biyo badan ay yihiin haddii najaaso la kulanto biyahaasi ma najaasoobayaan ilaa in najaasadaas ku dhacday dhadhankii ay bedelaan ama urka ay bedelaan ama midabka ay bedelaan meesha in najaasadaas ku dhacday ay bedesho midabka ama urka ama dhadhanka haddaysan saddexda mid ka mida bedelin biyuhu waa qulateen u fiirsa waa hal fuusta qadarkeed najaasa ku dhacday mana bedelin urkii dhadhankii iyo midabkii midna ma bedelin mar hadday tahay biyahaasi ma najaasoobin sidoodii hore ku yihiin waad cabbi kartaa waad ku dahaaro qaadan kartaa si alla saad yeesho si alla saad doontid ayaad yeeli kartaa marka haddii laakiin ay biyihii doorsoomeen dhadhan ahaan ama midab ahaan ama ur ahaan ay u doorsoomeen waa najaasoobayaan waxayna ku dahaarsami karaan oo ku yidhi u fiirso wuxuu ku daahirsami karaa bizawaali tagayur tagayurka inuu zuulo muxuu ku zuulaya tagayurkii halkan iska yaalin biyihii midabkay ka doorsoomeen hal fuso qadarkooday ahaayeen midabkay ka doorsoomeen sidoodii u yaaleen midabkii wixii ka doorsoome waa ka tageen dhadhankay ka doorsoomeen dhadhanka doorsoonkii dhadhanka ugu yimid waa ka zuulay urkay ka doorsoomeen urkii waa zuulay sidoodii biyihii ay ku soo laabteen waana qullatayn ay ahaayeen najaasadii ay najaasoobeen iyaduna waa zuushay markaas lianna wixii ay ku timid ayaa meesha oo urkaha oo dharankaha oo midabkaha ayaa meesha ka baxay ayadina meesha ka baxday biyuhuna walba qullatayn ku ahaayeen marka waa saas weeyaan maalan biyihii marka hal foostay ka yaraayeen waxyaabaha u fiirso hal foosto biyo ka yar ayaa najaasa ku dhacday soo ma najaasoobeen biyahaas waa najaasoobeen waxaad samayn kartaa foostadii ayaad buuxinaysaa afka koraad keenaysaa foostadii biyaad biyihiiaad ku furtay markaasaad ku furtay biyihii markaasaad foostadii buuxisay dahaaradoodii dahuuriyadoodii baad soo laabatay biyahaas daahir ayay kuu noqdeen lianna meesha ugu dambaysa laga fiirinayaa marka wuxuu yidhi wa mataa goortii laaqad ay la kulanto haadihi najaasaatu najaasooyinkaani markay la kulmaan najaasooyinkii almadkuuratu ee la sheegay almaa biyihii markay la kulmaan ama la kulanto waa is midka sida labadaas waa issaa u macnaysaa doontoo dhehe waa mataa goortii laaqad ay la kulanto annajaasaatu najaasooyinkii markay la kulanto najaasooyinkii almadkuuratu ee la sheegay almaaa biyihii markay la kulanto waad fiirinaysaa iiri wey halkaas markaad joogto fiiri fain kaana hadduu yahay biyuhu qulatayni qulatayn hadduu yahay wixii kasii sii badan lam yanjus maba najaasoobinba ilaa in kayarat najaasadaas ku dhacday inay bedesho oo dooriso maahee dacmahu biyihii dhadhankoodii aw lownahu ama midabkiisii aw riixahu ama urkiisii inay dooriso maahee biyihii waa doorsameen marka qulataynna way dhammaayeen saddexdii mid saddexdii wasfi allown wاlriix wاطacm mid ayaa doorsoomay laakiin maxaad maarata haddana waa zuuleen wayadhuru wuxuu ku daahirsamayaa bizawaali tagayuri si alla soo doona ha ku zuuli haddii biyo lagu daro iyo haddii asagu iskiisba iskaga zuuloba labadii waa ku wada jiraan wayadhuru biyahaas noocaasi wuxuu ku dahirsamayaa bizawaali tagayuri hadday hal fuusto maalan ahaayeen oo buuxda najaaso ayaa ku dhacday xoogaa saxara ayaa ku dhacay biyihii waa soo ureen hal fuustay ahayeene shan fuus ku dartay weli waa urayaan najaasadii kama zuulin najaasadii lanna sababtii fuustadii hor ku najaasowday ayaa weli ku jirta waa zuushay dhe iyadoo adoon waxba ku darin ama biyo kale ku daray ayay zuushay bas khalaas caadad dahuuriyatu dahuuriyadiiba soo laabatay wain kaana hadduu yahay maagaasi biyahaas hadduu yahay aqalla ku yar minhaa minhaa minhumaa ay ku ficneede minhumaa qulataynkii ka yar labadii qulla ka yar yatanajasu haddii labadii hadduu ka yaryahay qulatayn hadduu ka yaryahay yatanajasu wuu la kulan oo najaasadii marba uu la kulmo ayuu ku najaasoobayaa wain lam yatagayar yuusan badoorsoomin muxuu ku najaasoobayaa bimulaaqaat wuxuu ku najaasoobayaa bilmulaaqaat buu ku najaasoobaya wain lam yatahayar yuusan madoorsoomine haddii biyihii yar yihiinuu ku yidhi oo qulateyn ka yaryahay biyihii haddii najaaso yari ku dhacdo waa najaasoobeen way najaasoobeen yaysan ma doorsoomin biyahaas dhadhankii uusan doorsoomin midabkii uusan doorsoomin urkii uusan doorsoomin wax doorsamaysan jirin biyuhu ma yarayeen ha najaasa ma ku dhacda waa doorsoomeen waxaan dhihnaa waa najaasoobeen wain kaana hadduu yahay almaa alladii laaqat annajaasaatu biyihii oo najaasadu ay la kulantay hadduu yahay aqala ku yar minhaa minhumaa qulataynkii hadduu ka yar yahay yatanajasu wuu najaasoobayaa bilmulaaqaati buu ku najaasoobayaa wain lam yatagayar yuusan doorsoomin maagaas biyahaas wayadhuru wuxuuna ku daahirsamaya bibuluuqi qulatayn qulatayn ma najaa ma doorsoomin soo maaha laakiin waa najaasoobe haddii qulatayn la gaarsiiyo waa mid hadda aan lahayn fuusadii wixii ka yar haddii najaas kaaga dhacdo ee aada buuxdo fuusadii ur iyo doorsoon kale midna uusan ku jirin dhadhanka iyo midabka iyo urka midna uusan doorsaysnayn daahiru ku noqy halkaas uga baxay taana wamataa laaqat الnajaasaat اlmadkuuraةu maa'ican hayra اlmaaءi tanajasa bimulaaqaatiha qaliila aw kaiira tagayara ow lam yatahayar walaa yadhuru qad halkaana waxa weeyaan wuxuu ka hadlayaa waxyaabihii hadda biyo uu ku soo sheegay wax alla wixii aan biyo ahayn oo laakiin dareere dareere waa saliido waa subago waa caano waa yacni isbarmuuto waa wax alla waxaa rabta dheh adiga wax alla wax alla wixii dareere ah oo laakiin aan ahayn biyo biyo waa lagu soo sheegay iga war dhibana qulatayn iyo qulatayn ka yaraa lagu kala qaaday labadii arrimaduba waa soo martay wixii ku kala najaasoobeen wixii ku daahir noqon karaan labadii waa soo aragtay halkan waxaa laga gelaya marka ka sheegay biyo wax aan ahayn laakiin dareere ah haddii najaasadii lasoo sheegay wax ka mid ihi ah ay la kulanto waxa weeyaan waa najaasoobeen waxaasi in la dahiraana maba suurtoobi kartaba haddaad kunfuusta ka dhigto kunfuusto haddaad ka dhigto ma dahirsamayo marka waa saas marka waxaa weeyaan aduu waxyaabo laga istisnooda jira yacni ilaa najaasatu laa tudrikuhu daraf sidii najaaso oysan ishu haleeli karin oo kale waxyaabo oo maxaad maaragtay wax yar oo najaasaoo yar ishu aysan haleeli karin oo markii wixii ku dhacaan ama biyihii ama maxaad maarata yaraa oo qulatayn ka yaraa ama se waxyaabihii maaicaada oo kale oo dhan waxba maxaad maarata waxba ma najaaseyn waa la cafiyey yani waa la cafiyey waa la cafiyaa waa najaase waayihiin laakiin waa la iska cafiyey marka waa saas marka muxuu yidhi wamataa laaqat markay la kulanto annajaasaatu najaasaadkii najaasooyinkii markay la kulanto najaasaadkii almadkuuratu ee la sheegay lasoo sheego laga soo hadlo shalay uu kusoo tiriyey maaican shay dareere ah hadday la kulanto maaicaasoo khayralmaai biyo kayrkiisii ah aan biyo ahayn tanajasa waa najaasoobay maaicaasi maxaa najaasoobay maa'icii baa najaasoobay bimulaaqaatiha najaasadii lakulankeedii buu ku najaasoobay lakulankii najaasadaas ay najaasadaas ay la kulantay ku najaasoobay qaliila aw kaiira qaliilan kaana maayacaasi ku yar ha ahaado aw kaiiran ama mid badan ha ahaado maayacaasi maayac yar maayac yar koob shaaha haddii wax yar ay kaaga dar ama kirli shaaha ama tarmuud shaaha wax yaroo najaaso hadday ay ku darsamaan ay ku dhacaan khalaas waa najaasoobay haddaad kun falaas oo shaaha ka dhigto baaldiye shaaha ka dhigtidna ma daahirsamaya ma dayarsamay alkiis waa inta laska daadiyo weelka la dahiro kabacdi waxaad ku shubatid qaliilan kaana ku yar ha ahaado aw kaiiran ama mid badan ha ahaado tagayara ha doorsoomo aw lam yatagayar yuusan doorsoomin ee waa najaasoobay walaa yadhuru mana dahirsamayo qaad weligiina ma dahirsamayo walaa yadhuru mana dahirsamayo qaad weligiina ma yani abadan saasoo kale ku fiicanta walaa yadhuru ma dahirsamayo abadan weligiisna daahir noqon maayo si kasta loo sii yeelo hadduu iska joogo haddii lambadiisina halkaas maxaad ku soo baxday ilaa wuxuu ku yidhi shuruud الsalaati fa shuruuduhaa اثnaa caشhara labiiyo toban shardi halkii shardi ugu horreeyey ayaan hadda dhammaynay الshard الأwal wuxuu ahaa طahaaraة الthawbi والbadani والmakaani kabacdi najaasooyinkii uu kuu sheegay sida najaasooyinkaas waxu najaaseeyaan wixii la daahirka hor sidaan loo dahir waxaaso dhan ba ka soo hadlay waa halkan shardigii labaad ayaad kaga helaysaa waathaani shardiga labaad dahaaratun dahaaro weeyaanoo bilwuduu lagu lagu dahaaro qaato waysaqaad walqusl iyo qubays waa qofka salaada tukanaya waa inuu daahir yahay muxuu daahir ku yahay hadda laga hadli maayo maradii jirki iyo makaanka lagu tukanayay taas waa midii laga soo hadlay ee waxa weeyaan waxa weeyaan waa inuu qofkaasi daahiran can اlxadai xadaث waa inuu daahir ka yahay alasqar wاlakbar labadaba asqarkuna wixii qubays waajib wayse waajibiya akbarkuna wixii qubays waajibiya labadaba waa inuu daahir ka yahay marka dahaaratun dahaaro bay weyaan bilwuduu'i waysaqaad lagu daahir yahay wاlgusli qubays lagu daahir yahay baad leedahay saas u macnaynaysaa fa ama lwuduuc weysaqaadkii fa furuuduhu furuushiisu sittatun lix wey see weysaqaad loogu furuud furuud lwuduu waxa weeyaanu ku waa lix lixdaas markaa soo hesho waxaad haysataa furuud lwuduuc fa ama alwuduuc weysaqaadkii fa furuuduhu faradyaalkiisu sittatun lix wey alwalu niyat اطahaarati lisalaati aw rafc اxadai aw naxwihimaa biاlqalbi maca awali gasli اlwajhi waa wixii aan soo marnayo siyaabo kale loo dhahraayo safiinatu najaadkii sidii aan ku soo marnay ayaa cibaaraad kale ee waxan waa soo martay marka furuud اlgusli sitatu waa soo marnay kii naftiisii u hadda marka wuxuu yidhi alأwalu markaa tidhi الrukن الأwل alfarض اأwl alfarض الأwل lilwuضuء niyaة الطahaarة anniyatu bisa ku yidhi markii hore uu kusoo sheegay mogtahay anniyatu laakiin niyada maxaa la niysana inaad dahaaro qaadatid inaad weyse qaadatid inaad maxaa la yidhahdaa salaad inaad maaragtay eh, wuxuu yidhi niyatu dahaarati dahaaradii niyadeedii lisalaati loo dahaaro qaato shardi maaha hadduu yidhaahdo inaan daahir noqdo ayaan u weysaysanaya hadduu niyeysto hadduu niyeysto inaan daahir noqdo aan u weysaysanayaa ama weyse arada ayaan weysaysanaya waxaas waa ku filanta ixsaan soo kuya aan sheegnay niyatu ahaarati ahaaradii niyadeeda weeyaan lisalaati salaad loo dahaaro qaato ayaad leedahay kow aw rafci اxada aw niyatu rafci اxada xadakii xadakii ii diidayay salaad inaan tukado maalan inaan ka daahir noqdo ayaan niyeystay markuu weysaysanaayo wuxuu niyeysanayaa xadadka inuu ka kor noqdo xukumkii ii diidayey salaad inaan tukado ayaan iska kor yeelayaa ayuu niyeysanaya waa mid miduu ku yahay rafcu lxada xada horyeelistiisii aw niyatu rafci lxada aw naxwimaa iyo wixii la mida ah. labadaas wixii la mida ah. mm, labadaas iyo wixii la mida ah wey xaggee laga niyeysanayaa bilqalbi qalbigaa laga niyeysanaya qalbiga laga niyeysto xaggee goormaa la niyeysanayaa maca awali asl اwajhi wejiga dhaidiisa awalkiisa jirkiisa lsa wejiga dhaidiisa awalkiisa meesha harta waa taa dhahne meesha harta wejiga ka bilow sunnadu waxa wey inaad kor ka soo bilowdo acla alwajhi inaad ka soo bilowdo laakiin haddaad tiraahdo halkaan ka bilaabaya asfal alwajhi koraan u wadaya ama halkaan kasoo wadaya saan oo ku banaanta laakiin meesha harta ka bilaaw eh horta meesha aad bilowga kuugu horeeyadu dhaqmaha ka bilaabisa wejiga niyiso niyadan iyada ah la imow niyadan iyada ah la imow hadoo wejigii dhaqay hadday kugu soo dhacdo oo ma ada niyeysane waxaad dhaqday maleh hadda bilow meeshaad niyadaas iyo wejiga ka xiriiriso halkaasaa lagaaga bilaabayaa kabacdi dhaq waa midas miduu ku leeyahy marka maca awali goormaa la niyeysanayaa maca awali gasli اlwajhi wejiga dhaqidiisa awalkiisa la jirkiisana la niyeysto aلthaani alfard الthaani fardiga labaadoo lilwudu yani gasl wajhi wejiga dhaqidiisa awl muxuu kuu koobay wejiga in la dhaqo markaan safiinatu najaadka soo marayni in weji gaslulwajhi bisu kugu koobay faradka labaad wuxuu aha wejiga oo la dhaqo hadda waxaa weeyaan hadda wuxuu ku barayaa meesha wejiga la yidhaahdo aslweji min mabda'i tasqiixi اljabhati jabhada yacnii fidsanaanteeda laga bilaabo ilaa muntaha daqni lafdaanku meesha ku dhammaado laga soo gaaro wejiga tasdiix ka bilowdaa halkaas kasoo bilowdaa halka meesha wejiga ballarka yani fidsanaantiisu ay ka soo bilaabato halkaas laga soo bilaabo ilaa lafta daanka laftan daanka horka waa laba labada qaniyo qofku leeyahy mid waa tan halkaas ku kulmaan halkaas waa majtamicu daqnayn labada lafdaan makaanu kulankooda halkaas halkaas ku keenaya markaas laga soo bilaabo dherarka waay waa dherarka ka mashguushaga halkaas laga bilaabo ilaa halkaas ayuu dhaqmaha kusoo ekaynayaa waa kow waa min aluduni dheg laga bilaabo ilaa aluduni dhegta kale laa gaaro dhegta ka bilaabo ilaa dhegta kale haddana isku soo qabo markaas saan isku soo dheh intaasaa waxaa waajiba inaad dhaqdo markaad weyse qaadanaysa الثاني bukri ka labaad غasl wji wejiga dhaqidiisa wey min mabda'i taصdiix اjabhati jabhada oo wejiga ah yacni fidsanaanteeda fidinteeda bilaawgeeda laga bilaabo oo kor ah ilaa muntaha daqni lafta daanku meeshay ku dhammaato ilaa laga gaaro wa min aluduni dhegta laga bilaabo ila aluduni ilaa dhegta kale intaas way inta la raba in la dhago ilaa baaina lixyati rajuli ninkii garkiisii baadinkiisii mahe iyo wacaaridayhi labadiisa hareed labadiisa ninkii labadiisa hareed caaridooyinkii alkaiifayn ay badnaayeen waa lexyadii iyo caaridaynkii oo badnaayeen yani maxaa loo jeedaa haddii qofku uu gar weyn leeyahay oo maxaad maaragtay halka intaana garka horta la yihahdaa halkan halkaas ilaa intaas ayaa waxaa la yihahdaa garka labada lafdaan meeshay ku kulmaan oo yani qaybta hore xoogaa inta ka ilaa halkaasoo kale ayaa la garka la yihahdaa halkan wixii ka sooxeeya ilaa halkaana xareedyo wey waa caridayna la yihahdaa marka garka weyn iyo caaridooyinka iyaguna badan garka badan iyo caaridooyinka oo maxaad maarata tintiisa badan lagu dhihi maayo markaad wayse qaadaysa baadinka ka geli lagu dhihi maayo korkaad ka dhaqaysaa korka inaad ka dhaqdo ayaa kugu filan laakiin haddaysan badnayn garku hadduusan badnayn garku ma badna caaridooyinku ma badna ظaahiran wa baadinan shacaran wa basharan jirka iyo tinta iyo daahirka iyo baatinka intaba waa ina dhacdaa maxaa marka badnaanta iyo maxaa lagu kala yaqaanaa iyo yaraanta waxaa lagu kala yaqaanaa qofka oo kula hadlayo ood ka soo horjeedo hadduu u jeedi karo maamaaala caarideynka hadda kuwan hadduu jirkaagi u jeedi karo jirka tintaan meesha ka soo bilaabto way ku dhegan tahay jirka hadduu u jeedi karo waa mid yar garkaasi waa yaryar garkana sidaasoo kale hadduu u jeedi karo jirkiisi hadduu ujeedi karo qofkii hadduu laakiin tin kali wa ujeeda tin kali ay tahay taas waxaba maaragtay in la dhaqan waajib ma ah waa la fahmi soo maha taasaa laga fiirinaya marka wuxuu yidhi ilaa baadina lixyati rajuli marka maxaa ku baxay haddii maalan oo ay badan yihiin kuwan oo baalkii shaarubaha shaaruba dhaadheer u daystay aad u dhaadheer ayuu daystay bas waxaa hadday wax wal intay doonaan ay la ekaadaan waa laga maarmaan in la dhaqo shacaran wa basharan jirka daahiran wa baatinan la dhaqa waajib lanna marka hore deysan ku hor kuwaas marka hore inasaan aad aad baalkii maxaad maarata aad aad daysatid maba lagu fasaxinba marka hore marka hore jar lagu yiri ma diiday waa inaad biyaha gelisa haddaba geli biyaha laakiin garka waxaa lagu yihi siidaa maadaama siidaa lagugu dhibi maayo la dhihi maayo maxaad maaragtay waana sii daysana waa lagu yihi haddana hoos iyo korba ka dhaq ma lagu dhahayo waxaa weeyaan diintu waa naxariis wey marka midaas miduu ku leeyahay athaani alfarد الثاني qasl wji wejiga dhaqidiisa wey min mabda'i taصdiix اjabhati jabhada fidinteeda yani bilowgeeda laga bilaabo ilaa muntaha daqni lafdaanka meesha ku dhammaada laga gaaro wa min aluduni dheg laga bilaabo ila udun dhegta kale laga gaaro ilaa baadina lixyati rajul ninkii garkiisi baadinkiisi mahe oo iyada in la dhaqaa waajib ma aha baadinka daahirka raba in la dhaqo wacaardihi iyo labadiisa hareed alkafiifayna ee badan الثالث midka saxaad غaslulyadayni labada gacmood dhaqidooda way macal mirfaqayn labada xusul ay ku jiraan waa gacmaha oo la dhaqo maca labada xusul labada xusul xataa waa la dhaqaya labada xusul waxaa la soo gelinaya meesha la dhaqayo ayaa la soo gelinaya الثالث asllyadayni labada gacmood dhaqidooda way macal mirfaqayni labada xuslo jirkooda la dhaqo arraabic midka afaraadna masxu aqali shayin shay kan ugu yar masxiisa wey shaygaasoo min basharati ra'si madaxa jirkiisa ka mid a aw min shacarihi ama tintiisa ka mid a waajibki waa faradkii waxaa weeye midka afaraadna waa inuu qofku madaxiisa waa inuu masaxo ama jirka ha masaxo ama tinta ha masaxo meel ka mid ah meel ka mid ah hadduu tinta meel ka mid a ah masaxo ama jirka uu masxo waxaa weyaan oo lafta yani jirkan oo madaxa uu masxo waa ku filanta araabic uu masxu aqali shayin shay ka ugu yar masxiisii shaygaasoo min bashaarati ra'si madaxa jirkiisa ka ah aw min shacarihi ama tintiisa ka ah idaa lam yakhruj aw min shacarihi uu warkan ka sii wadaa idaa lam yakhruj haddaanu bixinin almamsuux ashacru almamsuux minhu yani maxaa la minhu min ara'si waxaad tidhahdaa idaa lam yamsax idaa lam yakhruj hadduusan bixin almamsuuxu minhu kii la masaxay bilmaddi taagid hadduusan ku bixin can xaddi ra'si madaxa xadkiisa usan ka bixin yani maxay tahay hadduu laakiin yaha hal tinaan masaxaya maalan hal tin ayuu masaxay ilaa inta ugu yara waa lagu ogolya hal tin haddii laakiin halkaa tin haddii la taago oo gacanta lagu qabto oo ka baxay tin dheer uu yahood madaxa xadkiisa ka baxayo ma ma kaafinayso halkaastin in la masexo ee waa in maxaa la yidhahdaa wax kalan la masaxaa marka waa saas wey idaa lam yakhruj haddaanu bixin almamsuuxu kii la masaxay minhu isagaa kii wax laga masaxay bilmadi taagid hadduusan ku bixin can xaddi ra'si madax xadkiisa hadduusan ka bixin bilmadi taagid oo la taagay la jiiday hadduusan ku bixin can xaddi ra'si uusan ka bixin macnuhu waa alaa kulli xaal waxa wax ugu yar waxa wax ugu yar oo la masaxo waxa wax ugu yar oo la masaxo oo ka mid ah jirka tin jirka eh, madaxa tintiisa madaxa jirkiisa ka mid ah ama tintiisa ka mid ah waa goorma idaa lam yakhruj hadduusan bixin almamsuuxu kii la masaxay oo minhu min shacari ra'si ka mid ah bilmaddi taagid hadduusan ku bixin can xaddi ra'si madax xadkiisa hadduusan ka bixin alkhaamis midka shanaad qaslu rajlayni labada lugood dhaqidooda macal kacbayni macal kacbayn labada anqown ay ku jiraan labada lugoodoo dhaqoba labada anqown ay ku jiraan asaadis tartiibuhu kamaa dakarnaah tartiibu isku xijintiisa weeyaan kamaa sidii la isugu xijiyo dakarnaa aan soo sheegno niyadii iyo wejiga meesha bilowga kow maxaad ma anniyatu oo iyo wejigii oo la dhaqo labada gacmood oo masxii labada lugood iyo tartiibintaas intaas w furuud اwudu waa intaas asaadisu tartiibhu kamaa dakarnaa wayajibu waxaa waajibay welibana fi lwejhi wejigii walyadayn iyo labadii gacmood walrijlayn iyo labada lugood waajib waxa ah aslu juzin juz dhaqidiisii juskaasoo fooqa xuduudihima xuduudooda dushooda ahaatay min jamiici jawaanibihima dhinacyadooda dhammaanna laga dhago waan yajriya almaa biyuhuna waa inay socdaan biabcihi abcigiisa waa inuu ku socdo calaa jamiici ajzaaiha muxuu yidhi waxa kuu sii dheeraysay markaad wejiga dhaqaysad iyo labada gacmood iyo labada lugood wejiga labada gacmood labada lugood ilaa inta kale muxuu ahaa waa masax madaxa la masaxayo biyaba inay ka daataan lagaama rabin markii horeba waxa weeyaan markuu wejiga dhaqayo iyo labada gacmood iyo labada lugood qofku markuu dhaqayo waxaa waajib ku ah inta lgu xadka lagu sheegay in wax ka koreeyo inuu dhaqo xadka lagu qabtay hadda gacmihii maaalgi macaal mirfaqayn mirfaqna waa kan xusulka xusulkaas waa in xusulkaas aad wax yar ku dartaa kor ad oo dhinacyadoo dhan ah inta in ugu yar haddaad rabto inay sax ku noqoto lanna xusulku dhaqmi maayo isagoo xusulkii a ah dhaqmi maayo haddaan kor laga keenin oo aan kor laga soo dhaqin haddii kale xusulka aan dhaqmayn saas darteed waa qaacidada la yidhaahdo maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahu waajib wixii waajibka uusan dhammaystirmaynin isagoo la helo mooye waajibo isagoo noqonaya xusulka hadda ma dhaqmayo haddaan wax yar lagu darin gacan maxaa la yidhahdaa wejigii sidaasoo kale dhinacyada oo dhan intii wejiga lagu qabtay ma dhaqmayso haddaan wax yar kor laga aadin dhinacaan laga aadin xaggaan laga aadin meel walba aan laga aadin haddii kale isagii aan dhaqmaynin waa in waa in wax looga daraa marka waa midaas midda ku leeyahay wejigii iyo labada gacmood iyo labada lugoodnawaa saas kale macalkacbaynuusan rumaynan labada anqow in la dhaqo labada anqow waa in kor wax yar laga aadaa kor in yar waa in laga aadaa oo dhinacyada oo dhan ah waajibu waxaa waajibaya fi lwejhi yani fii kasli lwejhi wejiga dhaqidiisii walyadayni wa fii kasli yadayni warijlayn iyo labada lugood dhaqidoodii kaslu juzin ayaa waajibaya juz dhaqidiisii qayb dhaqideedii juskaasoo fowqa xuduudihaa inta la soo sheegay xuduudeedii xuduudii ka saraysa xadkii lagu soo sheegay ka baxsan min jamiici jawaanibihaa dhinacyadeeda dhammaanteedna uga koreeya min jamiici jawaanibihaa xuduuddaas lagu sheegay dhinacyadiisa oo dhan maxaa la yidhaahdaa uga koreeya oo yacnii xadka dhina hadda xusulkaanka lagu dhihi maayo dhinacan keliya maaha ilaa xaggan ilaa halkan ilaa halkan dhan dhinacan o dhan min jamiici jawaanib lugtii saasoo kale wejigii saasoo kale taasi waa ko waxaa kaloo waajiba wa an yajriya almaau biyuhu waa inay socdaan biabcihi biyihii markay wejiga dhaqaysid biyihii wasaqwasaq leh wasaqwasaq leh hadday kaa socdaan ma aadan dhaqin waxba markaad wejiga dhaqaysid ama gacmihii aad dhaqaysid in biyihoo calas saafi ah waa inay socdaan wa an yajriya almaau biyuhu waa inay socdaan biabcihi abcigiisa waa inay ku socdaan calaa jamiici ajzaaiha xubnahaas dhammaantood xubnahaas dhammaantood qaybihiisa waa in biyuhu saafi ay socdaan biyihii oo inay saafi haddii laakiin biyuhi wasaqwasaqa yihiin maya ma dhaqin waxba marka waa saas wa yubdiluhu waysadii haddaba waad weysiisatay wixii kaa burinayu sheegaya wa yubdiluhu waxaa buriye weysadii waysqaadkii kullu maa shay dhammaantiisa maagoo kharaja baxay min alqubuli hore ka soo baxay wdubri wa min adduburi gadaal ka soo baxay caynan cayn ha ahaado aw riixan cayn wax la arkayo wariixan iyo ur wax ama la arkayo ama aan maaad maarata iyo iyo riix riix oo qofka oo duburka ka timaado oo kale walam taasi waa ko waxaa buriye muxuu ku yidhi wayubdiluhu waxaa buriya weyseqaadkii markaad weyse qaato maxaa kaa buri kara weysadii wayubdiluhu waxaa burinaya kullu maa shay dhammaantiis ayaa buriya maagoo kharaja baxay min alqubuli hore ka soo baxay wadubri wa min adubri gadaal ka soo baxay caynan cayn ha ahaado waa wax la arkayo ishu arkayso wa ama ur ha ahaado ur ama ha ahaado ama cayn ha ahaado waa kow taasi haddii qubulka iyo dubur wax ka soo baxaan ama cayn ha ahaado ilaahu xataa dhagax hadduu yahay hadduu ka soo baxo weysadaas waa burte marba hadday wax ka soo baxaan qubulka ama duburka weysadii waa burte taasi waa kow walamsuhumaa taabashadoodii walamsuhumaa taabashadoodii bibuduuni raaxati calacasha baadinyaalkeeda lagu taabto calacasha baadinyaalkeeda lagu taabto aw buduuni lasaabici ama faraha baadinadooda lagu taabto min nafsihi isagu iska taabto aw hayrihi ama hayrkiisa uu ka taabto walow liwaladihi weladkiisiiba ha u sugnaaday weladka assagiiri ee yaraa yani muxuu ula jeedaa midda labaadoo weysada burisaa waxaa weeyaanu ku yidhi walamsuhumaa qubulka iyo duburkii taabashadoodii baad leedahay qubulkii iyo duburkii taabashadoodii bibuduuni raaxati calacasha baadiyaalkeeda calacasha inta la yidhaahdo waa inta faraha ka hooseysa farahan intaasaa la yidhaha baadin yani calacal la yidhahdaa waa intaan farahana buduunu asaabica la yidhaha buduunu asaabic marka saan tirahdid faraha adoon isku qaban inta kale markaa isku qabato intaasi waxaa badnu raaxa faraha markaa isku qabatidna waxaa weeyaan maa buduur asaabicna farahaas istaabanaya intaas intaas marka haddii qofkii uu ku taabto oo qubulkii ama duburkii oo ku taabto isagiiyaa iska taabtay ama kayrkiisu ku taabtay isagiibaa iska taabtay ama kayrkiisay ku taabtay adugu haddaa iska taabato oo qubulkii ama duburkii waysadaadii waa burtay kayrka haddaad ka taabato qubulkiisa iyo duburkii waysadaadii waa burtay walow liwaladihi saciiri canugiisii yaraa waladkiisii oo sagiirkaa xataa haba ahaado oo hadda dhashay ayaad maxaad maarata u dhaqdhaqaysay ama waad ka taabatay waa weysadaadi waa burto wey macnaha weysadii waa burto walow liwaladii waladkiisaba ha u sugnaada quburkaasi iyo duburkaasi waladkiisi asagiiri ay yaraa min nafsihi buu iska taabtay aw hayrihi buu uu ka taabtay walow liwaladii waladkiisiba ha u sugnaado quburkaasi iyo duburkaasi asagiiri ay yaraa labaad marta marka waa laba haysta laba wax weysada buriya wa talaaqii basharatay dakarin wa unha midka saddexaad waxa weyaan oo weysada buriya talaaqii basharatay dakarin wa unha yacni dhadig iyo lab labadooda bashar kulmidoodii wey dhadig iyo lab labadooda bashar kulmidoodii wey wa talaaqii basharatay dakarin wa unha dhadig iyo lab labadooda bashar kulmidooda yani nin iyo naag ay istaabtaan nin iyo naagtaasoo dakar iyo untahaasoo balaaqaa gaareen xadda shahwati xadkii shahwada xad la ishtiheeyo ama iyagu wax ishtiheeyaan ayay gaareen xadda shahwati shahwadii xadkeedii ayay gaareen balaqaa gaareen dakar iyo untahaasoo balaqaa gaareen xadda shahwati xad oo wax ishtaheeyo oo dakarkii unha uu ishtaheeyo unhadii dakar ay ishtahayso dakar iyo unhahaasoo haddana laysa baynahumaa dhexdooda maxramiyatun maxrami aysan ahaanin maxramiyana yacnii wax dhexdooda maxramiyana uma dhexayso maxrami maxay tahay yacnii dad oo xaaraam guurkoodu kala yahayna aan ahayn wey dad yacnii guurkoodu uusan xaaraam kala ahayn oo haddii maalan wiilkii walaashiis uu taabto ama hooyadii ama habartiis ama eedadiis maxramiya dhex taalo kuwaas maxramiya xaaraamnima dhex taalo oo in isma guursan karaan iyagu xaaraamay tahay guurkoodu guurkoodu waa xaaraam maxramiya la yidhaha maxramiya ayaa dhex taal labadaas qof marka oo macnuhu uu yahay isma guursan karaan haddii saas tahay markaas oo laysa baynahumaa dhexdoodan aysan ahaanin buu ku yidhi markaas maxramiyatun maxramiyana dhexda aysan ahaanin yacnii labadoodana wax kala xarimaya aysan ahayn dhexdooda aysan binasabin nasab maxrimiya ku ah aw radaaco amase nugmo aw musaharati amase xiditinimo bilaa xaa'ilin wax u dhexeeya la'aantiisa istaabtay bilaa xaa'ilin yacnii wuxuu ku yidhi warka marka lasoo duuduubo markaa rabto in laku soo duuduubo laba qof oo dhadig iyo lab ah labadooda bashar inay kulmaan labadaas bashar oo labadaas qofoo gaareen xadka shahwada xad shahw haddaysan gaarin wax macnaa ma laha mid yar iyo mid weyn hadduu yahay qof weyn waaye markaasuu canu yaroo saddex jir shan jir lix sano jir wax saasa ah, ayuu taabtay oo dhinacii kale ah waxbawaysaas ma burin waa koow haddana waxaa shardi ah waa in dhexdooda labada qofoo waysada kala burinaya in labadoodana maxramiya aysan dhex olinoo yacnii haddaysan isguursan karin guur uusan isu qabanaynin iyaguna ways istaabashadooda weyse ma burinayso haddii ay guur uusan isu qabanaynin waa hooyadaa waa eedadaa waa habareerta waa walaasha waa gabadhaadii wahaakada markaas maxay tahay yacnii markaas maxayd maarata waxaa weeyaan weysadii ma laakiin waa in maxrami wax kala xarima dhexdoo aysan ahaaninoo guurkooda isu diida dhexdoo aysan ahaanin loo jeeda laysa baynama dhexda maxramiyatu binasabi nasab maxramiye ku ah aw radaca ama suluugmo nasabkii waa isdhaleenba hadda kuwaan sheegna waa toddoba oo maxaad maarata waxaa weeyaan oo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka oo ku sheegay maxaad maarata waxaa weeyaan oo baalkii maxaa la yihahdaa oo toddoba qof weeyaanoo waa hooyada waa eedada waa habaryarta waa gabadhaada waa walaasha maxaad maarata waxaas kuwaas way marka laysa baynahum maxramiyatu binasabin kuwaasa loo jeedaa nasab aw radaaci nugmo nugmada iyadana waa intoo kale hooyadii ku nuujisay eh, qofaa ku nuujiyey waa hooyadii ku nuujisay maxramiya idin dhex ma guursan kartid marka waxa weyan weysada kale ma burisaan waa walaasha nugmi walaal kuugu tahay haweenayaad wada nuugteen ama tii ku nuujisaa dhashay waa walaasha nugmay walaal kuugu tahay habareerta waxay la dhaartaa haweentii ku nuujisay ayadana isma geysaanoo maxaad maarata waa habareertii hooyadaa la dhalatay oo kale weysada kalema burisaan waxaa weeyaan haweenayda kunuujisa ayaa dhashay waa maxaad maarata waxaad tidhahda maye haweentii adiga haweentaadii ayaa maxaad maarata tii nuugtay aabbaheedoo kalata adigana markaas tii nuugtay aabbaheedoo kalata weysada kalema buriso wahaa kada waa toddoba kale toddobada toddobada nasabka xaaraamta ku ah iyo toddobada radaacnu xaaraamta ku ah suuratu nisa ay ka sheekaysay inkastoo aysan aayaddu wada dhammaystirin aw musaharta ama xiditinimo xiditinimo xaaraam ku ah xiditinimo yacni maxramyo oo xiditinimo sababteedna maxramyo kuwana ah aysan dhex celin musaharadu maxay tahay xiditinimo maalan adiga sodohda oo kale weysada kaama beriso sodohda weysadii kaama berinayso marka gabadhii sodogeedu kama beriyo oo ninkeeda aabbihiisa adiga xaaskaaga hooyadeed kaama burinayso kuwaasi yacnii kuwaasa waxaa la yidhaha aw laakiin iyadu ma badanayso ma badanayso iyadu oo sida toddoba oo kale ma gaarayso iyadu intaasoo dhanna marka ay istaabtaan oo kul ay kulmaan bilaa xaa'il haddii laakiin wax u dhexeeyaan hadday wax u dhexeeyaan weysadu ma burayso labada qof ajnabi kale ah marka ay istaabanayaan bilaa xaa'ilin ay istaabtaan wax u dhexeeya inuusan jirin ay buursid ku burta haday wax udhexeeyaan buursa ma burayso kan afaraad wuxuu yah wazawaal caqli caqliga zuulidiisa way caqliga oo zuula ilaa man qof maahe qofka naam horday qaacidan xaaluyo mid fadhiya mumakinan xaaluyo mid dhajiyey xalqata duburihi dabadiisa xalqadeedii waa meesha wareegsanoo saxaaradu ka soo baxdo xalqadeedaas meeshaas wareegsan dabadiisa wareegeedii iyo wamaa xawlahaa makaniyey meesha ku fadhiyay min alardi mumakinan maqcadahu min ardi meesha maqcadkiisa meesha uu ku fadhiyo salkiisa ah oo xalqata dumiri hadda oo ka cabiray ayuu wuxuu ku dhejiyey meesha uu ku fadhiyo maqcadkiisuu fadhiya min ardi aw hayrihi gambaruu ku fadhiya kursigu ku fadhiya wuxuu ku fadhiya dhulkuu fadhiya markaasuu ku dhejiyey waa hurday waysada ma buriso ilaa man qof maahe qofkaa naama hurday qaacidan xaalow mid fadhiya mumakinan xaal mid makaniye oo dhejiyey xalqata dumurihi iyo wamaa xawlaha waxa gaararkeeda ah ayuu dhulka ku dhejiyey meeshuu fadhiyo ku dhejiyey weysadiisa ma buraysa markaas haddii laakiin isagoon saas yeelin uu hurdo ama caqligiisa zuulo caqligiisa waa waa waashay waa suuxay weysada waa buraysaa waa hurday weysada waa buraysaa marka waa saas meeshiisa jooga allah subxaana wa tacaala aclam